hidiyo hidiyo lamayladanay laa mayluulutooy markay laadan tahay aawi labacii soo ligligan jiray markay laadan tahay aaway leexadi aaway leexadi soo lililan jiray markay laadan tahay aawi laawihii liilanka ahaa markay laadan tahay laamay aawi laquntii labiskana aheed helaylaalku guuro lamay ladaney lamay luluto lamay lulutooy laangareeri lamay laalatooy libi laalatooy libi aadladna aatide dhurkii shalay reeb lamay oo lab xadaqooy hadba labadii loolisaayo loolisaa laba loolisaa'yo loolisaa laba dunyada la dhaqdo geela ayaa ugu qiimo badan soomaaliduna asiga ayay xoolaha ugu jeceshahay taas ayaana keentay in abwaanadeedu ay mariyaan maansooyin ay ku ammaanayaan sawirna ay kaga bixinayaan heerka sarreeya ee uu agtooda ka joogo geela diyada iyo daqarka ayaa lagu bixi jiray dumarkana yarad ahaan ayaa looga dhiibi jiray xigaalo iyo ciddii kale ee macarifo ahna waa la sii jiray inkastoo iminka bulsho badanu beddelkiisa ay lacag isticmaasho haddana weli qiimihiisu waa mid sidiisii ah waxa uu ka adkaysi badan yahay labada gees kale sida ariga iyo lo-da tusaale ahaana ninka labadaas leh haddii seben arladu abaarowdo waxaa dhici karta in uu ceyrtaabo ha yeeshee ninkii geel u soofo hal iyo labo awal ruqo ahaa mooye waxaa roob la gaaraa asiga oo geeliisu nabad qabo geelu waxa uu leeyahay heybad iyo muuqaal ka qurxoon xoolaha kale xagga manaafacaadkana waxaa laga helaa godol iyo gaadiid labadaba haddaan meesha idiin jilciyo waa gaadiid oo owrka ayaa lagu guuraa oo intaa keliya ma ahane inta aqalka la saaro ayaa guro ama sariir kor ka dadan meel ka dhigan loo yeelaa halkaas oo maqasha iyo dhallaanka amaba carruurta la saaro wixii uu tallaabooyinka isduldhigaba halka duhur markay tahay ayaa halkii hadafku ahaa looga rogaa rarkii saaka jarmaadadii lagu helay ninkii owrkiisa gabayga ku ammaanayay waa kii lahaa inta maal adduunye ah haddii lagu magaadeeyo musmaar kama qaraabee dhirtuu meel ka maryaay mid kale asiga oo heeshowleedka awrta lagu raro oo ku guda jira waa kii lahaa xiriirgeel iyo xamaali baabuur looma xisaabshee waa la isaga xambaarsha sida warkiisa ka dhadhamaysa asiga oo ka tusaale qaadanaya awrka xooggiisa waxa ay la tahay in ratiga iyo baabuurkuba wixii la saaraba qaadi karaan oo aanay culays kala kulmayn godol baa laga helaayo iska daa barwaaqada ee xilli abaareedka ayaa caanaha laga liso lagu quudiyaa bulshada inteeda tabarta daran gaar ahaana carruurta iyo waayeelka mararka qaarna waxaa dhacda in qoyska oo idil ka haqabeelo geeljirihii ka faaleeyey dhimashadiisa iyo dhimashada hashiisa midba wixii laga dhexli karo waa kii lahaa geeridaydana guri baay iyo gablan laga qaad geeridaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad waxa uuna siiyey cashar ah in baahiyo ay taal halkii geella-aanu ay ka jirto habeedda geela ayaa geeljariyaasha qaarkood ku micneeyaan uduga oo kale waana kii midkood uu lahaa asigoo geela ku heesaya umulwiiliyo aroos maahide maxaa uunsigu kaaga soo uray waayadii hore soomaalidu geela ayay kala dhici jirtay waxaana taasu ay sababi jirtay dagaallo soo degdega iyo colaado sannado jiitama oo rag badan ku hoobto waatay geeljirayaashu ku heesi jireen geela mayga leh oo marqaha weyn nooma dhalanine waa la soo dhacay jacaylka geela iyo jaahilnimada iskaashaday ayaa sababi jiray in loo qaato in geelu ninkii uu xere ugu jiro xalaal u yahay sow doonaba ha ku soo gala e waxaana hees howleed arrimahaasi ka markhaati kacaysa odhanaysay xalaal iyo xoog hadduu xero galo midna kuma xuma inkastoo waayadii hore intaan reer magaalku badan nolosha xooggeedu geela ku tiirsanaa jiray haddana weli qayb lixaad leh ayuu geelu ka qaataa nolosha miyiga iyo magaaladaba waagii soo beriyaba gawaari ay ku raran yihiin haman ay caano ka buuxaan ayaa la geeyaa magaalo walba oo soomaaliya ka mid ah iyadoo geel fara badanna lagu gowraco kaas oo hilibkiisa la cuno waxay u muuqataa in baahida reer magaalku cadka iyo caanaha geela u qabaan oo ka badan tahay tan reer baadiyuhu u qabaan inkastoo kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey dad badan geel beeleen maadaama wiilashii dhaqaalay lahaa ay u bateen kuwo magaalo galay dalka ha joogaana dibadda saha u dhoofaana eh ama dhinacyada loolamaya askara how noqdaane haddana soomaaliya waxa ay weli haysataa kaalinteedii ay safka hore kaga jirtay waddamada dunida ugu geela badan maadaama aan geeljiro hore ahaa jiray hadda waxa aan xiisaynayaa noloshii aan waaye soo maray oo xasuus badan igu leh sidaa awgeed magaalo waan ku raagay eh waa in aan safro oo kuwa shaqadii aan beri qaba jiray haya aan booqdo kana soo diyaariyo warbixin la xiriirta xaaladda noloshooda hadda waxaa magaalada ka dhaqaaqay gaari aan shirka ka saarannahay aniga iyo saaxiibkay oo asiguna geelijiro hore ahaa waxaa wada nin hadal yar oo afgaaban oo degganaanu ka muuqato gaarigu waa dheyne waxaana qoryaha dhismaha guryaha loo adeegsado looga soo qaadaa meel u dhow halka geelu daaqo ee aan ku wajahannahay kor waxaa ka saaran rag iyo dumar qaarkood maanta magaalada lu ku soo galeen haddana iska lugay lahaa haddii aanay gaarigan la kulmeen caano ayay suuqa keensadeen waxaanay wataan sonkor iyo waxyaabo kale oo ay magaalada ka soo gateen hadda waxa aan joognaa tuulada dabgal oo qiyaastii laba iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada saakow ee aan ka nimid gaarigu halkan ayuu ku egyahay hadda kadibna waa in aan lugayno si aan u gaarno meeshii aan rabnay waana in aan helno qof ama laba dadka deegaanka aqoon u leh wadihii gaariga ayaa nagu daray laba nin oo midkood geeljiro hore ahaa laakiin hadda tuulada degan yahay midka kalena waa nin waaye arag ah oo meelo badan oo sacuudigu ka mid yahay horay u tegey hadda waxa aan maraynaa meel baadiye ah wax shanqar ahna ma maqalno dhulku waa doog waxaanu ku wanaagsan yahay dhaqashada xoolaha gaar ahaan geela waxa uu leeyahay dhirgeed nugul u badan caleentuna ay ku xihan tahay waxaana dareemaynaa carafta ka soo baxaysa dhirta doogowday dhulkanu ma lahan wax dhagax ah oo waa ciid madabkiisana masaafo yar markaad socotaba waxa uu egyahay si ka duwan midkii aad soo dhaaftay meelu waa carracad meelu waa carra guduud meelna waa adable oo ah carro dhoobayda ama carro madowda ka agdhow meel dhexe ayaan salaadda maqhrib ku tukannay kadibna socodkeennii ayaan sii wadannay aniga iyo saaxiibkay aad baan ugu baahannahay socodkan xawaaraha leh waxaanu noo yahay jimicsi mid walba waxa uu xasuusanayaa xilli uu geelumay raadi jiray amaba deegaan fog u aadi jiray howlo kale iftiinka maqhrib oo weli jira ayay bishu soo baxday wejigeennuna dhanka bari ee ay naga xigto ayuu ku aadan yahay anteenada teleefoonku halkan kuma awood badna inkasta oo reer baadiyuhu taleefanno wataan sidaa awgeed qofka aad u baahato waa in aad lug ku raadiso ma jiro qoys ama qof gooni ah oo noo ballansan laakiin waxa aan ognahay oo keliya ayaa ah in halka aan u soconno qoysas geel leh ay degan yihiin sidaa awgeed ruuxii aad aragto waxa aad u waraysanaysaa sidii weriye dhacdo muhiim ah goobjoog u ahaa wakhti fiid uu soo gelayo ayuu naga hor yimid nin reer baadiyo ah saaxiibada garwadeenka noo ahaa ayaana weydiiyey qoysaska meesha deggan iyo dhanka ay naga xigaan dabadeedna tilmaan ayuuna siiyey in yar kadib shanqar ayaan maqalnay sida dhawaqa dad wada hadlaya ari ciidii iyo geel koortii waxa ay intaas oo israacay ka markhaati kacayaan in qoys ama in ka badan meesha ay degan yihiin durba waxa aan gaarnay qoys dhowr aqal oo yaryar ay u dhisan yihiin waxaana meelgeeda dhexdood ah oo aan aqallada ka fogeyn naloo dhigay derin ama gogol sida caadadu ay tahay reermiyiga marka socotadu ay u timaado waxa ugu horreeya ee la siiyaa waa biyo maxaa yeelay in uu soo haraaday ayay u badan tahay waxaana loogu xejiyaa shaah sababtoo ah sokorta ayaa qofka dib ugu soo celisa tamartii uu lumiyey intii uu socday hadda waa inaanu ka shaqayno tabtii ay hawsheennu ku bilaaba lahayd xaalkuna in uu adkaado ayaa dhici karta maxaa yeelay waxa aan sahlanayn sida geljire inta uu magaalo tegey in ay tirsanto ay dhici karto looga raarido in la waraysto horjoogayaasheenni ayaa qoyskii aan martida u ahayn raggii joogay wargeliyey waxaana loo xil saaray in ay raadiyaan geeljirayaasha kale ee deegaanka ku nool si aan u helno koox geelley ah sheekada ugu darano waa in markii la isu yimid xirfadaydana loo sheegay midba qosol dhan ula jeestay show reer miyigu sida reer magaalku ula yaabaan ka daran ayay ayana ula yaabaan qofkii magaalo ka yimid ee ay aaminsan yihiin in uu ku dhashay ha yeeshee aqoontay ii leeyihiin baa yare ma oga in aan anigu qudhaygu hawshooda oo kale soo maray dayax saa'id ah ayaa jira meeshuna waa ammaan wadahadal hadal kaftan iyo tusaalooyin badan kadibna waxaa la iga oggolaaday in la ii warramo koox toddoba gaaraysa oo geeley ah ayaa si garba siman ah hortayda u fadhiya aniguna dhanka kale ayaan ka soo jeedaa ugu horrayn waxaan mikrofanka u furayaa siyaadkaahiye oo u muuqda ninka ugu firfircoon waa nin hadalladiisu ay miisaan leeyihiin si diirana uga jawaabaya su'aalihii aad hor dhigto waxa uu ka sheekaynayaa in xilligaani uu barwaaqo yahay dhiilahana ay caano geel uga buuxaan siyaadkaahiye oo usheed gaal baan dhaqaale yaal waa yaal oo dhul wax iska joogaa doogaho beer laga celinaynayno iska duur ilaahay oo lagu dhaqaalayaa waa gartay oo barwaaqo ah jawigaanaga waa jawi iska fiicanoo dhul iska aaran oo iska barwaaqo aan joognaa oo marka jaal wuu iska rimahayaa oo caana wuu leeyahay oo waa iska fiyowyahay oo barwaaqo ilaahay baan joognaa haye maalmaha wax ma dhaleen haa maalin kasta wuu dhalaa har habeen iyo maalin wuu dhalaa adugu marka ma aragtaaye waa yaala barwaaqo barwaaqou jooga habeen iyo maalinu rimaa noloshiina kale ka sheekey sidee raashin kale unbaad keensataan mise caanaha geela unbaad ku noosha caanaha geelaba ah raashin kale wax loo isticmaali kara ma ahaynba caadi ma ahayn ficnaanta ay qabaan waaya ah. marka iyagaas baad aad u cabtaa ah. laakiin magaalada caana ma u iibi geysaa magaalada dee wixii laga ragaa laska geeyaa <laughs> wixii soo hara waa ka dee caanaha haddayb dadka indhaha ka galaan oo <laughs> sila yaarab la garan waayo waa un magaalada laska geynaya lacagaa lagu iibsanaya dabadeed lacagta xagee la geynaya lacagta dee qof bilwaadan aa tahay si allaale sidii kula gudboonaad baad yeeshanaysaa marka laga soo tagay ilaalinta geela ayaan maxaa kaloo howlahood qabata gaal howl kale ma qabane isagoo un baan la joognaayo waaga markuu barya waa la dareerino iska daaqaya liska dhex saaxanay sidii loo dhex jiifa haddana goor duuradee baa cilaha liska soo aadi kolkay caanihiisa laga dhargay haddana waa loo noqonaya ayr baa maqribkii la soo xarayn waxaa la yidhahdaa marka barwaaqadu ay dhacdo roobka uu da-a ragga geeljaryaashaa dee qaar baa bootin iyo waxyaabay ciyaaraan maxaa howlaha miyaa isku dayda hadee bootiin waa ula ciyaari maogeyn narigan xaguu joogaya howshaan qabanna haddee jaal baa dhaqaalaysanaa ninka raba qur-aanuu dhigtaa marka adiga nin walba shaqadiisu raacda qur-aanka yaa idiin dhig qur noo dhig geeljirayaashaan la kulmay waxa ay ku hadlayaan lehjadaha mayga iyo maxaa tiriga ee afka soomaaliga ibdolirem hulhe galay rahay maan walka huleen muqobdaymile gaal wal rahe wala daaje wala huhiye wal maale waa lisaya waa la lisaya waa gartay marka ka waran bal kalgacaylka ada qabto geelaada jecli maay hore la dhaqaalaysa waay geelin muxuu dhan boqol maasha allah allah idin barakeey walaal adigana magacaaga madeykeenaan bal ka waran hawshaan iyo geeljarnimada iyo intaa kusoo jirta wax badan baan kusoo jirna waa toban san oo kale alxamdulilah nicmaato ilaahayna sii waa si fiican joog way fiican yahay ammaankana way fiican yahay beriga radda kasii fiican yili geelna si fiican baa loo dhaqaalay markeeda dhulka ilahi waa nicmo ilahay waana sii dhulkan hadda aanu joogno ka waran sidee ku yahay dhaqashada geela boqolkii boqol dhaqan geel waa u fiican yahay wax zaa-ida male markale geelna waa ku fiican yahay marka aad iyo aad baraawada waa iska fiican dhulkan geelna waa ku dhaqmaa dhug iyo waxyaaba baal iyo waxyaaba geel cuna mayaa jooga xilxili oo kale soo kaxa xilxili haddana waa ka dhacay hogudki oo kale sii kaxa hadda waxba male barbale waxba male hadda nolosha way fiican tahay marka caanada iyo geela waxaasaa lagu noolyahay nolosha boqolkii boqol saqaashankii way fiicanta borow wisaaq waa aabbaha qoyska aan martida u nahay waana nin da'da lixdanka iminka gaaray ama ku dhow weligii baadiye ayuu reer ku dhaqayay waana geeljire waaye arag ah waxa uu sheegayaa in geela uu ka qiimo badan yahay bangiga lacagtu ka buuxdo borow saagabalidah magaalada li sheegay geela baa ku noosha waa geela baa ku noosha ilmaheeda inuu caananiga sugaa mandili unigii ku bari hiraabtii geelan caanihii sugaa ma garad si wanaag horta geela qawdiis meeshaa joog waa gart bangega mhm. io geela iskujin waay iskumid waaya haddii bangega haddii lagu ciyaara mhm. haddii lagu ciyaara haa mhm. io geela haddii lagu ciyaara waa isku keemad qiimaha uu leeyahay qiimahay leeyahay geela waaya horta geela meeshaasa joog waaya gele meeshaas edaygana saas ogaada waxay ku qiimad badan yahay waxa waaye nin maalintii soddon malyiin la gaado afartan malyiin la gaado waa geel ritigiis waa geel ritigiis iyo abeertiis he waxaas ma qiimo doranyi horta taas ogaada taas haa taasna qur-aanku saxiya haa bangeedana uu sheegaa gobollada geelaanu daaqo intooda badan waxaa ka talisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana geelaydu ka mid yihiin bulshada ku dhaqanka shareecada islaamka nabadgelyada ku helay waxay sheegayaan inay soo mareen xilliyo geela la kala dhaco dilka iyo dakanaduna ay badan yihiin laakiin allah mahadi iminka ay ammaan iyo kala dambayn heleen dhinaca cabniga aad buu u fiican yahay inta badan cabni farac badanaan helnay gabar iyo wiil wax kasta hadda aad wadato aniga waxaan soo marnay hogaamiyey kooxeeda fara badanan soo marnay oo laisdhacaayo oo laisdilaayo oo dhibcaanta la kubsanayo soo marnay alxamdulilah barnaamijkii oo dhan waan ka baxanay dowlad oo waxaan helnay adaalad ah diinta laisku xukumaayo taasna waxaa ku maxaysan nimankii hooshaan waday oo u dangafay oo dantooda u burburiyey adduunkooda ugu tagay nimanba hadda gaalo hortaagan aniga hadda waxaan iska joognaa goblaan iska joognaa gaararkaana waxaa taagan niman gaalo hortaagan oo naga mad ah oo walaalo ah waad ku maxadsanyihin ayagana daasna waxaan leenahay abni fiicaanaan haysanaa hadda alxamdulilah inta badan abnigan waaad ku maxadsanyihin nimankaan waayadii hore ma dhici jirta in geela la kala dhaco waa dhici jirta geel in la kala dhaco ama in qabiil irsado oo qori lagu gado ama qabiil kale lagu duulo waxba farabadanaa jiri geela taa dhicitaankiisa mar badan dadkan badan oo geel laga qaaday waa jira dad badan oo rafaad soo maraa jira hadda alxamdulilah hadda waxaa waaye waxa laga qaado oo geelaan geeljirtaan hadda loo dhexmaro waa zako waa waxa ilaahay ka gooyay oo ka xaarameeyey zakadaas bisaa laga qaada waxa kale balaaye iyo brograam kale ma jiro ma dhacdo miyaa in qofku uu cabsado in xoolihiisa laga dhaco amaba tuug uu ka xaro eh, tuug sidiisaba hadda waa qadkuu ku degay tuug maba jiraba tuug sidiisaba waa la tuuray barnaamij qadkan wuu ka baxay hata waxaa jira nin kastuu ah, inuu wax qaado u damaao geedaha hataa inuu sheegayaanmar nin waxa taabta ma jira dhowr mali hadaad tunka saarato dhabaxan la marto adig unbaa ka daalay mogi wax absiya iyo wax bagitaan kuma garahad nabadgelyadii weyn aan haysanaa alxamdulilah oo dhan waxaa laisku tiirsadaa kitaab tuugidii waxay dhantaas ku dhammaadeen kitaabka alla laysku xukumaa hadda intaan joogn nabadgelyan haddaan eegno dadkii waxa og fikrad badan xasuustaa oo waxay soo mari jiray balcaantii la dhaca jiray islaanta caanaha qaato oo magaalada aado on noo doontaa la dhici jiray oo la kufsan jiray islaantii salaadii meelahan kasoo tagda saakw shan saac loo soconayo ayadoo waxay laga soo dhay amaan jirtay hadda islaanta inuu daasho oo ayadaba sooma hayso maogi islaantaas ayadana ma cabsanays dadkii ka taagtayna waa su'alay maogi in la dhacay iyo barnaamijkaas dhan waa laga baxay ilaalinta geelu ma sahlana ninkii aan karti iyo dulqaad badan lahayna kama bixi karo waxaa laga yaabaa in uu baxsado kana tilaabo boqolaal kilomitir wakhtiga hogada amaba jiilaalka ninkii soofiya ayaa dareemaya dhibkiisa iyo socodkiisa faraha badan mararka qaarna waxaa laga yaabaa in dhowr neefba meel ay ka baxdo keligaana aad tahay waa tii geeljiruhu geela kula heesayay meeshii loo maray nin maqnaa iyo naagama ogeyn waana maalaan waa suumaan yaro haddaba waa goormee xilliga geeljirayaasha ama kuwa kale ee wax ku leh ugu farxad badan yihiin su-aashaas ayaan weydiiyey qaar ka mid ah geeleyda waxaanay sheegayaan in ay farxaan xilliga uu geelu dhalayo iyo marka dhulka dooggale uu daaqayo gaal wuxuu ugu farxaad badan yahay markii oo inta saaki dareera maanta cadkan gurili kusoo hirgala adoolo ahaya iyo ramiy ahaayaaba habeenkii markuu hoyanahaya ninkii lahaa ninkii dhex socday ahaa oo soo saaki raaca aha iyo odagi lahaa gaal ciddii joogaha markuu soo xaroonaya ninka allaankeedii dhex jooga ma nacaay wajecel markaas ugu farxad badan irmaan uhay rami ahayaaba ibraahim cabdiramaan gaal dadkiisa waxa ugu farxad badan yahay markii uu dhalaayo dhalmada markii uu qaalin ka soo baxdo dhalmada laba waay mad qaalinoo dhashaa madna gurbac weli waxa ugu farxad badan yahay markii uu qaalinta dhasho nerig baan iraahdaa nerig baan haa markii ah. nerigda ay dhasho ah. markaasaa ugu farxad badan yahay oo ninka geel iskale ninka geel iskale qoraxeedka uu dhib badan yahay laakiin wuxuu ugu farxad badan yahay markuu gaal dooga halo oo sanadka la gaaro mhm. oo gaal qaarkiisna uu dhalo mhm. dhalmadan ku jiro mhm. markaasoo ninka raacayo intuu saaka gaal markuu dareeriy intuu iska seexdo asarkii isku soo du-ay markaasaan ugu farxad badan yahay oo gaal uu rimaayo oo qoogo ritiga qoogo oo gaal horka ka riminayo aniga hadda geel aad baan u jeclahay sida gaal aad baan u jeclahay dheeftii ugu horreysay ee dhanka magaalada naga soo gashay ee reer miyiga saamaynta ugu badan ku leh waxaan odhan karaa waa shaaha geeljirayaashu waxa ay sheegayaan in shaaha iyo cunooyinka kale qaarkood sida beriiska ay tabartooda hoos u dhigeen inkastoo ay ka adkaysi iyo xoog badan yihiin dad badan oo magaalo ku nool arrintaas wuu jirtaa caadi waayo caanada geela marka ninkaa diyaacaba waxa kadib waa ka hor imaan kartaa bariiska iyo lacagta caanada qaati waxaasaa lagu soo gataa bariiskiyo iyo suugada iyo yaanyada baas waxaasaa ah. cid walooba laga karsada hadda waa beryi hore oo kalema hadda horumar baa la gaaray marka nicmada ilaahay keen caali waxay magaalada duurkaa laga helaa geeljirta dhexdaa iska yaalan marka hadda waa iska nicmo waay maya nicmo badatile caanada waa iska taallaa hadda hilibkiina iyo raashinkiina waa la iska helaa laakiin dadka ninka dhiigiisa beriga caanada wuu ficinaay hadda laakiin raashinka iyo shahay waxaan waa tabaracay dadka berigii hore dadka hoog lahay maxaa isbedelo jireenshahana wanadii waxaas ka gubaa dadka mogto shaahigaan humo oo la nin walo wanaha waxaas baa ka hanuunayaan marka waxay yahay male marka shaahigaana dadka hoos u dhig geeljiryaash waxaa la oran jiray aad bay u xoog badan yihiin amaba u orod badan yihiin oo qofka adagoo kale hadda marka magaalo jooga waxaa la yirahdaa warma markaad horead geelijiro ahaa jirta hadda marka adigu ilaa intee kilomitreed ordi kartaa berigaas berigii ninka geela caanidiis bis eh mhm. yaa ku noolay ninka markaas raashinkan badarkan waxaan ma jirin bergaasi caanadan geelnanka markiicba ma daalo korkiisu xaba ma galaan kor male wax kasta male wuu ficnay bergaas haddana walow kii maala jooga xaba ma dhaameenanka raashinkii maala la soo qaaday yaa duurka lagu karsada orodkiis wuu gaaban yahay nanka marka raashinkaas yeela shaahigan iyo waxaan yaa hoos u dhigay nanka laakiin boqolkiiba hadda caanada geela sii yeelaa kan magaalada jooga wuu ku sii fican ilaa laba kilomitr saddex kilomitr haddii ordo shan kilomitr haddii ordanka waxba kama dhab hadda waa ordi kaleed laakiin way yarta taaqulheedu marka waayada hore loo eego ilaa labaatan ordi jir bergaasa caanada waxaas keligiisa cabi jireen mogtaanta shaahigan iyo dadka hoos u dhig iyo raashinkan fikirkaa saaxiibka ma la qabta waa la qabaa waxaan ku erayay tabardarro fara badanaan ku arkay oo dadka kulaylka inuu yahan u malaynayo dadka xooga hore ma qabo adigu ma badsatamise anigu ma badsadeen laakiinse dad badanoo badsadaan arkay wax iska dhaafoo gelijilayaashiina yiri anugu shaaha macabayo tabarteyda hoos u dhigaya ma jiraan haye haddii ninkaas roob hadduu imaadana hata kama gala may joogaan halkan dad hadda aan isticmaalno hadda meesha anaa joogno laakiinse aan isticmaalnaa jir oo shaha markii la karinahayaaba intuu biyahay intuu shahayaab aan kala garanayn adigu inaad ku dayato ma rajeynaysaa marka anugu iskuma badiya laakiinse marmar dhaxa ma ogii hanuun kuma dama iskamana dahay dad badan oo magaalooyinka ku nool waxay aada ula yaabaan ninka noloshiisa miyi ku aaminay ee maalintii dhadiga ku warwaraya habeenkiina dhedada seexanaya ha yeeshee laba kala bareeday kala warla baa la yidhi reer magaalka qudhiisa maxaa laga aaminsan yahay reer miyiguse ma jeclaa lahaayeen in ay magaalo deegaan u noqoto su-aashaas waxaa ka jawaabaya siyaadka ahiyo oo sheegaya in inin magaalo jooga uu ba-ay magaalo wixii jawaab ilaa iga waday joogtaa aniga maxaa ka doonaa wixii jawaab ilaa iga waday ka joogtaa maxaa ka doonaa ani haye oo saad ku ogaatay inay ka joogto haddee wax la xisaabinin cunay maxay tarta wax la xisaabinin cunay waa maxay fasirtaa haddee nin buugii qalin loo qaato saakib intaas intaas soo qaatay intaas intaas soo qaatay balow intaas lagugu leeleeyir horta maxay waxaas wax jiraba maaha kuwaas noolal maaha nafta unba ku jirta ma ogi waka adigu waxaan la xisaabina haystaa miya waxaan xisaabinaynaa iska socdoona allaankayda ee waxaad ninka asiga wax egnaa heenanaysaa caanaha waad heli kartaa hadda anugu magaalanka imid ka odhe wax badanna waa jooga reer magaal waxay ka aaminsan yihiin hmm. nin reer baadiye ah oo gubtay hmm. oo maaragtay rafaaday oo maaragtay dee maaragtay ficis ka haray hmm. maadaama reer miya aad taayay ka aaminsan yihiin bal ka war hatee nin wasaqda iska dhaqay oo iska taagtaagan banaanka xanfarkaas marmaray waa ninka ubaxa cadow la moodahayay dhiig la moodahaya waa biy biy ma waxi jira ninkaani inuu kagsayn la moodahayana waa un uun mm, korkiisa gashay ma ogey balaayo kale maqab wax baylingana iskama dareemayo ninkaanayna wax la soo xisaabu cunaya waxaas ma aqlaya mar adigu hadda marka waxaad aaminsan tahay in noloshaana ay tahay midda u sarraysa anigu waxaan aaminsan tahay noloshaan mid u sarraysa ay tahay saa maxaa yeele wax la xisaabay ma cunaye laakiin way shaqaystaan dadka lacagtooda ay cunaandee haddee maxay shaqaysanaan horta nin shaqo aad waa gorma nin saakib gaajo ku joogo shaqo aadi ninkaas maxay ma dhidbusaan nin saakib inta xarada yaal caano u maalay dha maxal hiraaboodka caano dha maxal fiidka caano dha nin kasoo iyo nin saakib asagoo baahan horta shaqo aad hergalka <laughs> inta wax <laughs> inta wax soo hela in kale aan kala sheegi karin ma isku mid ah micnaha waxaa ka muuqata warkaaga inaadan ku kalsoonayn inaadan ta baxdo magaalada aada adigoo jeebkaaga wax ku jirna aad u xaraadsato haddee waxaas waxa jiraba maahe horta wax ma soo heli mase lagu taga waa max wax lagu shakinayo marka inaad raadsaa diidaysa aa ah, wax saxanaan ah, haysaa horta wax lagu shaki maxaa kuu dhibaatay maxay tahay fariintaad reer magaal u gudbinaysa adoo fursadan ka faa'idaysana reer magaal way been kaalihii yaal ijaar nooga raacan idin dhahay dhe oo lacagaan idin sinna noo ilaalisha aa ah. kuwa dibadaha aadee oo dholalka maaragtay yurub iyo amerika iyo dadba baa u dhafo diyaarada raaca kuwa maraakiib raaca haddee yurub iyo eh, iyo muxuu aadahayaa waa nin oo ama baadiye loo jooga mase ahayn siduu wax saaka ma soo helaysaa mase waaynaysaa suu dhowrhaaye saas ku aadee maxaad kusoo gabagabaynaysaa dad badan baa ku dhegeysanaya maanta idaacad baa ku wareysanaysa haddee waxaan kusoo gabagabaynayaa dadka meesha jooga intuu dad ba-ay oo iska rafaadan u yahay waaya baadiye miig iyo magaalada inta miig looga fiican yahay oo miig wanaagsan yahay nolosha miyiga ayagu waxay yidhahdaan reer inta badan cilmi ma barto oo maaratay eh, laga yaabo xataa qaarkood inaana salaad tukan adee horta cilmiga ninku ilaahay barabaranaya mog ninka magaalo jooga dhan barta moogta adugu waxma ma barat anigu wax waa barta intaan gaal dheeraanin inuun nin yar ahaa wax lii baray dabadeedna waa qabsada oo qur-aankaad barata haa geela daaqa gobolladan jubbooyinka shabeellaha hoose baay iyo gedo dhammaantiis ma lahan reer miyigu ee qaarkiis waxaa iska leh rag laga yaabo in ay yurub maraykanka iyo waddamada kale ee caalamka qaarkood ama magaalooyin soomaaliya ka mid ah ku kala nool yihiin waxaa jira qowsaaro ama madiidino ilaalinta iyo dhaqaalaynta geela lacag lagu siiyo dadkii magaalada joogay dhammaantiis hadda geelu samaysteen ninkii lacagta lahaa oo baabuurta wada jira hadda dadka geel meelaxan raamada la jooga waay waxaa aad loo dareemay ama la fahmay inuu geel maal yahay oo xoolo yahay oo lagu faani karo oo oo garabsan karo ma waxaad leedahay geelashan faraha badan leh ee halkan daaqaya iyo kuwa kale gobollada kale nagu xeeran jooga dad reer magaala baa qaarkood tabcday dadka reer magaale oo waxaa jira dadkan reer baamiyiga ka guuro oo reer baadiyaha ka xoolo badan oo ka geel badanaa jira oo geeliisataa ijaarima meelahan marmaro asagana uu joogo dubidooyinka oo geel qaalinta lagu raaco lacagteeda uu soo dhiibo onaga ka xoolo badan dadkan baadiyaha ku jiro wuxuu ku kalafay wuxuu ogaaday xanta oo la cuskan karo oo lagu tiirsan karo inuu yahay geel oo wax dhalaayo oo oo rimaayo oo iska dhalaayo waaye xintadan waxaa waaye in la saarnaadaan rabtaa dukaanka in laga dhexbaxa ma rabo maagoorka in la saarnaadaan raba gelan waa iska daajinaa duurkiisu iska aadaa wuuna dhalaa waa faa'iido badanya waraysyada aan qaaday iyo sheekadiina dhex maraysay aniga iyo geelayda wakhti dheer ayay qaateen lix saaco oo habeennimo ayay noo soo gebagaboobeen kolkaas ayaan annaguna seexannay intii socod noogu timidna nimbe reerkiisii iyo halkii geeliisu jiray ayuu u dhaqaaqay maxaa yeelay dayax ayaa jira dhulkuna cabsiya ma lahan waaguu markuu beriyey ayaan tagnay xerada geela oo ku taal meel tillaabooyin oo jirta qaar badan oo geela ka mid ah ayaa irmaan sidaa awgeed dhiilo ayaa halkan lasoo qotomiyey afar nin ayaa soo qaatay laba gaawe ama laba bire laba kasta oo ka mid ah hal ayay lisayaan markii gaawuhu buuxsamana dhiil ayaa caanaha lagu gedinayaa kadibna waxa ay lisayaan geela intii kale ee dahan borow isaaq oo ah nin tinta badankeedu caddaatay cimrigiisa awgii ayaa haaneedinaya hale ay ka mid yihiin madow iyo maylay kuwaas oo aad u dararay markii ay dooga roobka guga ku baxay ka dhargeen amaba daaqeen dhawaqa caanaha ibaha geela la lisayo ka dhiiqaya ayaa dhegahayga ku soo dhacaya hadba waxaa ishaydu qabanaysaa gaawo xoor leh oo caanuhu dhinacyadiisa ka daqiiradayaan halaha la lisayo badankood mid waliba waa hebad si kale haddii lagugu dhigana tu walba waxaa la maalaa iyadoon wax xoog ah la adeegsan waxaanay gadaal u sikinaysaa lugaheeda dambe kolka ay godasha u diyaargaroobayso amaba lismadu bilaabo rabto laakiin mid ayaa caanadiid ah iska daa in carruurta iyo haweenku dhakal ama gaawo u qaataane saddex rag ah oo xoog leh ayaa isugu tegey si ay u lisaan welina waxa ay isku dayeysaa in ay ka awood badiso lugaha dambe ayaa xarig la iskula xiray amaba waa la dambe xiray labo ayaa kolkaas lisaysa midna saynta ayuu gacan uga hayaa gadaal ayuuna u jiidayaa si aanay horay ugu dhaqaaqin gacanta kale ul ayuu ku heestaa si haddii ay isku daydo in ay madaxa ka qaninto kuwa lisaya uu uga celiyo waxaa intaas dheer in ay aad u cabaadayso <laughs> Ah. qoyskan aan iminka geeliisa la joogno iyo kuwa kale ee la deriska ah xerada geela ayaa caanaha qaarkood looga iibsadaa si magaalada saakow loogu soo qaado amaba loogu iib keeno intii geela la lisay waxaa noo yimid nin mooto wata waxaanu ku soo radhay jirigaanno caana ay ka buuxaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdi ibraahim waraabe waxaan soo qaadaa caanaha geela waxaana ka soo qaadaa eh, meel noo jirta magaalada saaka u jirta ilaa iyo soddon kilomitir ama loo yaqaana magaca waxaa la dhihi karaa ee kaywaraaba ama xariirto marka meeshaasna magaalada saako waxay u jirtaa soddon kilomitir maalintiina waxaan ka soo qaadaa ugu yaraan ilaa iyo laba jirgaan ama saddex ama afar sida hadda dalabka magaalada maadaama uu labadan beri uu iska hooseeyo marka horena waxaan soo qaadi jiray ilaa iyo afar jirgaan shan jirgaan kuwaasoo ay u dhigantaa boqol shood ama boqol iyo toban shood marka qayb ahaan hadda magaalada waa ay iska jaban tahay caanihii dadka baadiyadiina badnaa way soo qaadaan magaalada maadaama ay u dhow yihiin oo hablihii iyo ay soo adeegtaan oo ay soo qaataan caanihii hadda xerada geela baa noo dhow marka caanahaanaad xerada geela inta ka qaaddo aad geynayso magaalada maxay tahay danta kugu jirto caanaha danta igu jirta waxay tahay waxaan soo horta waxaan wataaba gaari loo yaqaano ee eh, mooto ayadana maadaama ay isticmaasho bensiin eh, qiimaheedu iska yaryahay oo atliista u dhiganta saddex liter ama wax u dhigmo marka kuwaas oo lagu qiyaasaaday sagaashan kun maadaama maalintii laga heli karaa saan u malaynaya boqol kun ama boqol iyo labaatan kun oo interest ahaan ama faa'iid ahaana inay igu soo harto ee eh, caanahaas oo aan ka soo siiyo badnaas ay u badan tahay toddoba kun ama siddeed kun oo magaaladan aan ka siiya kow iyo toban laba iyo toban oo ayagana magaaladana in badan ay danaynayaan weliba hablaha keena oo ka keena tuulooyingeela meeshiisa oo markay sheegeen naagaha oo caanaha ka ganacsada ayagana magaalada jooga in ay ka jaban tahay tiida tan ay keeneen dadka baadiyada marka qiimahaaga ka jaban qiimahayga ka jaban haa marka boqol iyo labaatan kun faa'iida kugu jirta maalintii maalintii boqol iyo labaatan meelahaasaan ka helahaa waana leyle marka halkaanaad heer ka biisha ha reerka halkan ka bilaaba waaga hawshaan marka ilaa intee kusoo jirta hawshaan ilaa iyo adi hadda muddo waxaan u malaynaa eh, december eh, bishii labaiyo tobnaad sanadkii hore aan soo dhaafnay ilaa i dhexdaan ahaad qarashka marka aad mootada ku gaday iyo maarata baasiinka lagu shubaya iyo waxaan markaa isu ma iskeenaya ha maalintii markaan fiiriyey adig dhaadhac ahaan boqol iyo labaatan kun inay kasoo hortaan qiyaas oo faa'iida ah maasha allah allah ku barakay markii qoraxdu geedaha qaarkood ka sara martay ayaa geela laga kaxeeyey gasada ama fariisinkiisii borow saaq ayaa koorta u yeeriyey dhammaantiina socod ayuu niyadda geliyey iminka warta ayaa loo kaxaynayaa si biyo loo soo siiyo walow geelu xilli roobaadka aanu biyo badan cabin halkan waxaa socda geel aad u fara badan waxaa laga soo dadeeriyey xerihii uu ku hoyo jiray geel jirayaasha ayaa kor u dhawaaqaya waxaa ii muuqanaya geel isugu jira irmaan iyo horweyn kuwa horweynka ah qaarkood way riman yihiin maadaama sanad barwaaqo ah lagu jiro geelu wuu cayilay koorta boodaanka ah amaba gaadaan loo yaqaano ayaa dhawaaqaysa waddada ayuu cagta saaray hal walibana baryaqaadka ayay soo riday wuxuu u muuqdaa inuu socodka u heelan yahay baahiyana ma hayso rati baarqab ah ayaa geela ku jira qaalmaha qaar ayaa goojinaya waxaanay u muuqdaan in ay mar dhow rimeen kolka ceelka la geeyo geela ee la shubayo waa loo heesaa taasuna waxa ay keentaa in uu biyaha aad u cabo sida uu sheegayo geeljira siyaadka ahiye geela marka eh, uu aroorayo ama marka la shubayo miyaad u heystaan haa loo oo marka heestaa maxay u taraysaa marka heesta oo ku biyo biyaha ma cabaya miya haddii aan loo heesin haddii loo heesin waa cabaya laakiin si caadi uma cabaya muxuu dareemayaa marka marka loo heesay muxuu dareemaya faalintuu rabaa marka erya lagu ammaanaya la odhanayaa miya haddii er, eh, erya lagu ammaana haddaan la odhanayn mise eh, loo heesi siyaadka ahiye waxa uu aqoon u leeyahay heesaha geela loo tiriyo gaar ahaana ah, xilliga uu darka ama kaalinka isku garbinayo guudmadowley guura gibilwey guhadiisda gusamowda heesa ale laga gama oo gaduudow geedka loogu xidho ee gareed laha geela lagu furo tangaloofkii gaaniga irmaan gurxan ay gableeyaa gooji lagu hubo guul adaa qaba intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynayaa barnaamijkan geela ku saabsan aniga oo cabdullaahi yaasiin jaamac cabdullahi soomaali ah ayaa soo diyaariyey idinlana socodsiinayay intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu